بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii saddex iyo tobnaad ee ka mid ah min kitaabi nubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya lilbirmawi waxaa inoo dembeeyey waaxdii labaad baynu ku soo jiray ee arkaantii usuul fiqiga samaradii iyo axkaamtii waynu soo dhammaynay waxaynu ku jiray adiladii laga qaadan lahaa axkaamta kitaabkiiyo sunnadii iyo ijmaaca iyo qiyaaska afartaasu adilada mutafaqada ka dhigay sheekhu cinda ala'ima alarbaca wakayrihi min almuqtadiin adiladii mukhtalafadeen dib dhigay sidaasaynu soo maray kadib waxaynu ku jiray mabaaxidtii ijmaaca ijmaaca mabaaxidtii ku saabsanayd baa soo socotay wuxuu inoo dambeysiiyey ijmaaca muslimiinta guntama inaan la dilaacin karin bimacnaa aan la khilaafi karin khilaafkaasna uu xaaraan yahay marka ixdaadu qowlin thaali yuu ka soo hadlay kadibna wuxuu u gudbay ixdaadu daliilin hayra daliil daliil awaliin aw cila hayra cilatihim aw tawiil hayri tawiilihim intaasoo dhan waxaynu nidhi waa musallam laakiin masalada u dambaysay ahayd tawiil aan ka ahayn tawiilkii salafka lama keeni karo waana xaaraan in la keeno waana khata waana mukhaalafa liijmaacin dimniyin macnawiyin oo bannaanka yaalla wax sal ay leedahayna ma jiro waa iska baxi kalaami ah oo ay bilaabeen muctasilo ashaacirada qaarkoodna ay qaateen oo ku khaldameen nuquushii hawshaa ku saabsanayd iyo maraajicdan waa idin soo siiyaan u malaynaya sheekhu hadda wuxuu u gudbay xugumka mujmac calayhiga ah iyo khilaafkiisa ijmaacii khilaafkiisi wuu ka soo hadlay xugum laakiin lagu ijmaacay muslimiintu isku raaceen ninkii khilaafa ama diide inkira maxaa u tala ah inteenna markaa xugumka ruuxii khilaafay ayna sii gelin axkaamtiisa ishaaro yar oo ku saabsan adilat اlijmac cinda salaf الsaalix ee way badan tahay way badan tahay adilada culummadu ay u sheegeen ijmaaca aad bay u badan tahay adiladu waa laba qaybood waa adila caqliya iyo adila naqliya sharciya ah adilada sharciga aad bay u badan tahay midda laakiin caqliga waxaan lagu soo koobi karaa ee dadku ay garanayaan ummaddu iyadoo caqligeedu iskhilaafsan yahay oon isku aragti ahayn oo ilaahay maanka iyo maskaxda uu u qaybshay oo nin walba ilaahay inka siiyey badan tahayna inay iskhilaafaan oo isweydaartaan haddii ay dhacdo ummaddaa inay ku ijmaacdo isku raacdo fii mas'ala ijtihaadiya waa daliil shayga asaga inuu xaq yahay maxaa yeelay asbaabulikhtilaaf baa aada u badan cuquushadoo iskhilaafsan masaladoo iska ijtihaadi ah ee dadka iraadaadkooda amacooda aragtiyaashooda waxoodoo dhan baa iskhilaafsan raacidday israaceen ay iskugu yimaadeen fii qadiya ijtihaadiya ay isku raaceen waa daliil ana alxaqu inuusan tallaabaynin midda ayada ah say u adag tahay bini aadamku inay maalin keliya ay beriis wada cunaan suuragalba bini aadamka adduunku nool hal maalin qadadood inay beriis noqoto nin walba beriis ku qaday ka warrama maxaa diiday ayib laakiin ijmaacii waa suuragalay limaada mustanadka isla arkeen markay salafku mustanadka ijmaaca isla arkaan oo isla fahmaan culummada iyo waxaa keenaysa inay isku meel maraan hal asal hadday ka duulaan waxay noqonaysaa inay isku tallaaba duudaan oo isku meel qoobka dhigaan iyo adinka taasaa keentay amaa bini aadamku ugaali iyo galiley iyo bariis maalin ma wada cuni karo waaxida lianna wax mideeyaan jirin wax mideeya ma jiro amaa ijmaaci mustanad iyo ma'had uu ku tiirsan ama kitaaba ama xadiida ama qiyaasa ayaa jira ama xataa mafhuum ijmaaco ka horeeyey calaa yataxaal marka taas waxay noqonaysaa waa iska daliil caqli ah oo ay culimmadu tilmaamaan adilada qur-aanka fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila اllahi wاrasuul baa la yidhi haddaad ismaan dhaaftanoo murantaan oo masale isku qabataan ijtihaadi ah alliya rasuulkiisu u celiya mafhuumulmukhaalafo waxaa weeye haddaydan murmin israaci waa barake iyo khayr ilan tanaasuc baa la sheeg cinda tanaasuci naruddu ila اllahi wa ilaa rasuulihi calayhi الsalaaةu wasalaam cinda cadami الtanaasuc maynu ku sugannahay ijmac baan ku sugannahay waa xujo aayaddaas min dalaa'il ijmac weeye nimanka inkiray uun mafhuum mukhaalafa oon macno badan sii lahayn khilaafkoodu marka la taxriiriyo mee la yidhi shareecadan lama ictimaadi karo mafhuum mukhaalafa wadaadaha caadiga warkoodana waa la qabsan karaa oo xanafiya laga soo guuriyey iska daaya aayadda labaad tii shuura ay la midkay tan soo qabta wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah maa lam takhtalifuuna waa ijmaac hadde haddaydan iskhilaafin waad ijmacdeen waa ijmaacinu waa xaq haddii laakiin iskhilaaftaan oo muran yimaado marjiciyadu waxaa weeye ila اllahi wa ilaa rasuuli lanna looma celin karo nin walba ra'yigiisa haddii cinda alikhtilaaf la yidhahdo famaradduhu waa ila shaafici aw ilaa fulaan abadan ama ilaa caqli fulaan ma dhacayso lanna dadku aragti kala duwan bay leeyihiin markay laakiin isku lagoduudaan waxaa weeye warkiinu waa go-an yahay aayadda ali cimraan baa ka mid ah wاctasimuu bixabl اllaahi jamiica walaa tafaraquu hadday qadiya mucayana xukm sharci culummadu isku raacaan ma tafaruq baa dhacay mise ijtimaac baa dhacay ijtimaac baa dhacay ijtimaaca iyagu ride inay isku raaceen ninka khilaafo muxuu ummadda u horsadaya muxuuse wadaa tafaruq buu wadaa wactasimu bixablilaahi jamiican baa layidhi masale ijtihaadiyaa timid culummada yadii baa indhaha isdaba dhigtay way u khamuureen way ijtihaadeen mustanad bay ogaadeen kadibna go'aan bay isku raaceen go-aanka ay isku raaceen waa ijmaaci ninkii fadqaala la keena ama dhantaala muxuu ku dhaqaaqay walaa tafaruqu buu ku jiraa ijmaacu haddii la waaye maxaa meesha yaalla tafaruq ayadahaasoo dhan waa ayado culimmadu u deliishadeen masalada ayadaha loo deliishada waxaa ka mid a ah qowluhu tacala waman yushaaqiqa arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic hayra sabiili اlmu'mini nuwalihi ma tawala wanuslih jahannama wasaad masiira ayadaas eh, sayidina cumar cabdilcaziz baa bilaabay istilaalkeeda cala ijmaac iyo maya ibnu cuyayna bilaabay maya shaafici baa bilaabay intaba waa loo tiiriyaa dhibba ma laha ayaddu waa min aqwa اladilati fi xujiyat اlijmac qolyo zaydiyaa iyo shiico iyo qolyo kaleo muxuu ahaayey raafido iyo qolyo malag goodgalay ayaa waxay isku dayeen inay dhahaan ayaddu daliil ooma ah laakiin waa min aqwa اladila waxaa la yidhi rasuulka ruuxii ku gacan saydhee khilaafa min bacdi ma tabayan lahu اlhuda wayatabic hayra sabiili اlmu'miniin waddada muslimiinta waddo aan ka ahayna ku dhabaabiciya hee waa saaxibu waciid waciidkaasaa u yaalla jahannabaa ruugaysa marka waxaan leenahay mushaaqaة الrasuul iyo mutaabacatu hayri sabiili اlmu'miniin waa sifaat mutalaasima mid walba iskeed bay xukumka waciidka u keenaysaa qolyaa yidhi macno darra ku yidhi aayaddu waxay un ka hadashay rasuulka khilaafkiisaa waciidkan iyo dhibaatana iskale mooyee mutaabacatu hayri sabiili lmu'miniin ayadoo dhib ma laha maxaa yeelay intaa markay kulmaan ruuxu markuu isku darsado nabiga oo uu khilaafo kadibna waddadii muslimiinta uu garab maro baal maro markaasuu yahay saaxibu waciid waxaa la yidhi waad khaldan tihiin lanna usuula alcaqli wa usuula asharci waxay keenaysaa in aan cilada lagu loo eh, tiirinin ama aan lagu biirinin waxaan waxba aan keenaynin laa yajuus in badanna waynu soo baraarujinay waa qadiya caqliya sharciya idaafatu maa laysa min alcilati ila alcila xukumka sababka keenaya ama xukumka cilada dhalinaysa ayib waxaan ka tirsanayn cilad laguma biirin karo matalan haddaad tidhaahdo ninkii khamro cabba caano geella ka bada hala karbaasho oo ha lagu dhufo adii xadkii sharciga ha lagu dhufto xertu ma kugu qoslahayaas ma kugu qosli maayaan ay kugu qoslahayaan liannu caano geelka bashadoodu iyo khamro cabideed xadka shaaribu lkhamri maxaa keena shurbu lkhamri caanuhu xaggay u socdaan waxaa tihi man zanaa wa shariba maءan baaridan facalayhi jaldu miati in kaana muxsana facalayhi الrajm wain kaana hayra muxsinna boqol ha lagu dhufto war biyo qabow iyo zino xukunka ma wada dhalinhayaa midka dhalinhaya sheeg baa lagu dhihi idan mushaaqaqaة الrasuul keligii hadduu waciidku ku xidhan yahay maxaa looga daba tuuray wayatabic hayra sabiili اlmu'miniina nuwalihi maa tawallaa wanuslihi jahannam mid walba iskeed bay u keenaysaa xugumka waciidka hadday kulmaanna waaba ka sii daran wain nakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'imaة اlkufri baa le qitaalu a'imaة اlkufr maxay ku xidhan tahay waa in la helo inay ballankii furiyaan ay buriyaan kadibna diinta duraan miyaad dhihi doqonnimadaada mise maxaad mid walba iskiiba wuxuu u keenhayaa xukumkaa sharciga ee la sheegay naqd اlcuhuudi wاlaymaan iyo acnu fi diinki mid walba waa maxay sabab gooni ah oo xukumkaa keenaya waxaa loo yaqaanaa baxdigan asifaat almutalaasima hadday kala tagaan mid walba xukumka wuu keenaya hadday kulmaanna waa kudiya qanje ka sii daran marka aayaddu taasay ka hadashay wadaadkii marka damcay inuu awoolo wax meesha u yaala lama arko wayatabici hayra sabiil muminiin lima tawalla wanuslihi jahannam muminiinta wadadooda ninkii qaada maxaa ka laazimi wuxuu raacay nebi maxamed waa adeecay nabiga ninkii ku gacansayana muxuu khilaafay wadadii muslimiinta way islaazimayaan itibaacu sabiil muminiin waxaa ka dhalan itibaacu rasuul itibaacu rasuulla waxaa ka laazimi itibaacu sabiili اlmuminiin mushaaqaqaة الrasuul waxaa ka laazimi mushaaqaqaة اlmu'miniin mushaaqaة اlmu'miniin waxaa ka laazimaya masalada sidaasay u cadday aayadduna caddaysay axaadiidta xaggeeda haddii la fiiriyo waa carakawaa xadiidka u fara badan ee duruqdiisu carakawaaga tahay ee macnihiisu mutawaatir noqonaya marka hor laga fiiriyo laa tajtamic ummatii calaa dalaala wey xadiidka duruq badan buu leeyahay shawaahid fara badan buu leeyahay asaaniidda qaarka dacfi baa ku jira laakiin marka laisu geeyo axaadiidtaasi tawaatur macano wey ay tilmaamayso ummadda nebi maxamed baadi isku raaci mayso khulaasadu marka culimmadu waxay yidhaahdeen ummatu muxamed waa macsuumatun fii ra'yiha wa ru'yatiha ummadda nebi maxamed waa maxay waa macsuumatun fii ra'yiha ra'yigeeda macsuumay ku tahay maxay kaloo macsuuma ku tahay ru'yadeeda hadday riyoodaan nabiga saxaaba dhowra iskaga daba tegay riyadii leylatulqadriga inii araa ru'yaakum qad tawaata'at fi sabci alawaakhiri faman kaana mutaxariyaha falyataxaraha fi sabci alawaakhir maxaa loo daliishaday xadiidkaas riyadiinni baa iska daba timid oo isku waafaqday leylatulqadarku inay ku jirto tobanka dambe ama toddobada dambe ninkii leylatulqadar raadinhaya dadaalaya tobanka dambe ha ka raaday ama toddobada dambe nabigu wuxuu inoo tilmaamay ana alumma waa macsuumatun fii ru'yatiha manaamkeeda iyo riyadeeda lianna ru'ya alambiyaai waxyun ambiyada ru'yadu waa waxyi ummadoo dhan riyadeedu hadday meel isku raacdana maxay isu beddeshay macsuuma xujay noqonaysa nabigu ijtihaadkiisi iyo qowlkiisu iyo xukumkiisuba muxuu ahaa macsuum ima ibtidaa'an wa ima intihaa'an waa aniga soo sharxay markaynu marayna ummaduna ijtihaadkeedu hadday meel iskugu luguduwato israacdo waa macsuuma marka alummatu macsuumatun fii ra'yiha waa ijtihaadkeedii hadday israacdo wa ru'yatihana waa maxay masaladu waa intaas marka taas intaasaan kaga tegaynaa shubhadii uu tuurahay ibraahina uu lahaa axmed baa laga soo guuriya man adaca alijmaaca faqad kadab axmed riwaayada way ka sugan tahay laakiin siyaaqeedii iyo maxalkeedii ma idan dhigin caqlaaniyiin iyo zaydiyo iyo rawaafid oo hadda jijiita waa ku khaldameen axmed wuxuu qisada ku keenay oo ku yidhi abubakr alasam almuctazili shaydaankii muctaziliga ahaa iyo ibraahim bni culaya iyo yaa marka sunan iyo axaadiid la sheego waxay dhihi jireen ajmacat alummatu calaa khilaaf hada اlxadiiث warma xadiidkan iyo sunnadan axmedna haddee saaxiibu riwaayo u ahaa nimankana caqliba meel la fadhiyaan marka xadiidka marka sanka laga geliya bisanadin saxiix meele ka maran maayaan rijaasha kama hadli karaan oo wadaadkeedii baa meesha fadhiya hawshahabaa ku takqusay ee u soo gogo'ay marka waa inay yidhaahdaan xadiidku waa mukhaalaf waa mukhaalifun lima ajmacat calayhi اlumma saa dartee ibnu taymiya wuxuu yidhi ahlulbidacu nusuusta laba gud bay u galaan ay ku baabi'iyaan dacwa dacfi inay dhahaan waa daciif markay kan inaad indhahaas hayso oo tahay nin faniga yaqaanoo tirada waba kama jirin yaa daciifa ninkee ku jira ciladee wuxuu kudhihi waa mukhaalifun lilcaqli caqliguu khilaafsan yahay dacfi buu isku dayaya hadduu waayo inuu daciifin waayo wuxuu ku leeyahay mush macquul wax la qaadan kara ma lojig ma aha xadiidka la ordis wadaadow marka labadaa god marka axmed markay nafta ugu keeneen ay ku wareeriyeen xadiidku waa mukhaalif lilijmaac iyo wuxuu dhihi jiray man alijmaaca faqad kadab leanna beenayaal baaba sheegtay wuxuu arkaa un axaadiidtii aayadihii kuwa kuwa ijmac bay khilaafsan tahay marka sidaas ahayd laakiin waxaana ka sugan asagu inaa ijmaaca xujaystay fii akar min mowdic wahada huwa almashhuur hadalkan waa hadal ku yimid siyaaq khaasa maxal khaasa ku yimid kii sayidkoo kale weeye maandhow calaacalka igada carab waa naaga ma caraboo dhan buu ujeedaa sayidku kuwa ka hadlahaya nimankii markay axmaari iyo gaali iyo ingiriis iyo talyaan iskugu tegeen sayidka u hiilin waaye jasiiratu carab fadhiyey khilaaful cumaan la dagaalamayay ee shaydaan iyo reer yurub ku adeeganhayaan buu ka hadlaaya carabta nabigaa ka mid ee saxaabadii mahawshaasi minaad sidka takfiirsaan ba rabtaan hadalku culummada hadalkooda waa in siyaaqiisii maxalkiisi la dhigo haddii kale aafaa ka imanaysa macnuhu waa intaas aan ka socon xukunka mujmaca ah yuu sheekhu u gudba wuxuu yidhi adiladu aad bay u badantay kutub usuul markay marayaan aad bay oga niqaasheen ninka iila xujo wanaagsan ee ardaygun uu fahmi karo marka adilaة اlijmac xujiyat اlijmac wadaaduu waxaa weeye abulkhaaab alxambali alkaladwaani kitaabkiisa atamhiid hala akhriyo kulligood nin ka fiican shubahaadka ijmaaca lagu keenay uu soo arooriyo kadibna uu baabiciyo oo cardaadwaha ka dhigo asaga ila fiicanta haddaan ka warqabo wadaadaha ayb laakiin nin walba intii tabartiisa qadiyadda waa ka hadla wاlxukmu اlmujmacu calayhi xukumka la isku raacay qaطciyun weeye xukumkay muslimiintu ku ijmaacday waa mid qaطca bimacnaa aan shaki aqbalin qaطciyun laa daniyu waa goorma in kaana dalika اlijmac ijmaaca asaga hadduu yahay laa khilaafa fi اnciqaadihi hadduusan khilaaf ku jirin guntankiisi iyo asixidiisa ijmaci labuu sheekhu kugu qaybin ijmac dani ah iyo ijmac qaطci ah ayb aciyadu hunaa marka waa fi sanad qaciya fi dilaala wadaniya inay noqotaa laga yaaba oo ijmac markaad daliishanayso sida adilada oo kale meesha ku soo guurin maslada u daliishanaysa waa inuu daahir ku yahay kal adila way dhankaa marka laga fiiriy dilaaladiis laki hadda wuxuu ka hadlay sheekhu waa sanadkii iyo sugnaanshihiis ijmaaca xukunka lagu ijmaacay waa qaci goorma waa haddii ijmaaci tusay uu yahay laa khilaafa fi اnciqaadihi liأna اlmadluul waa taabicun lidaliil fi اlaxkaam الsharciya waa inagii soo maray haddii daliilku uu qaطci yahay dalaaladiisuna ay qaطci tahay sanadkuna uu qaطci yahay maxaad leedahay wuxuu tusayna waa qaطci wadaniyun xukumkii waa xukum dani ah in kaana hadduu yahay fiihi ay fi اnciqaadi اlijmac ijmaaca guntankiisu hadduu ku jira khilaafun khilaaf kasukuutiyi wagayr اlmansuus sida ijmaaci sukuutigaad aynu soo marray habeenka u dambaysay cashirka iyo wakayr اlmansuusi iyo ijmaaca aan mansuuskayn aan qowliga ahayn ijmacu mar waa ficli marna waa qowli iyo taqriiri issaano hadda ka sukuutiga hadda marayseen qudaada hawsha fatwoonaya kadibna ina way ka aamusaysaa kaa waa sukuutigii marna waa ficli ijmaac ficli ah ummadu samaysay ayib marka midka qowliga ah ee mushaahadka ah almanquuli naqla tawaaturin kaasaa qaci noqda alijmac almanquul alqowli naqla tawaaturna la soo guuray kaasaa agtooda qaci ka noqda waa iska baxi kalaami ah tafaasiishan iyo howlahan mutakalimin baa keena mutakalimiin baa keena laakiin laa shaka in adiladu iyo ijmaacaadku ay kala xoog badan yihiin midna dee khilaaf baa ka jiray midna kama jiro wahayru lmansuus waa maxay almansuusi qowlan weeye ijmaaci qowliga ahaabuu u jeedaa kii ficligaabuu ah kaa saarayaa iyo sukuutiga haddaad marayseend wajaaxidun bimujmacin calayhi kaa wuxuu ahaa quwadii ijmaaca ijmac qaطci ah iyo mid danni ah haddii guntankiisu iyo asixidiisu aan wax khilaafa ku jirin waa qaطci hadduu khilaaf ku jiro fii xujiyatihi lixujiyat اijmaci sukuuti isagoo la sallimay inuu dhacayba wadaadda ka murmahayaan xujiyadiisi waa inaga soo maray wixii markaa nala raajixana soo sheeganayba kaa wuu ka gudbay hadda wuxuu u gudbay xukumkii lagu ijmaacay ruuxii dafireed diida wajaaxidun bimujmacin aljaxdu cinda lua cinda ahli luqati waa alculama waa maxay waa shayga inaad dafirto adoo og afkaad ka dafiraysa waa aljaxdu biاllisaan maca almacrifa alqalbiya gudaha adoo ka ictiraafsan oo ka garanaya ayaad afka kore ka dafiraysaa kaasaa jaxdiga la yidhaahdaa wjaxaduu biha wastayqanatha anfusum dulman waculuwa wajaaxidun mid dafiroo diiday bimujmacin calayh ay bixukmin mujmacin calayh xukm lagu ijmaacay in kaana hadduu xukumkaas yahay daruuriyan fi ddiin diinteenna mid aan shiki lahayn inuu diinta ka tirsan yahay kaafirun weeye jaaxidkaas jaaxidkaasi waa gaal ee muslim ma aha wakadaa waxaa la oo jaaxidku uusan muslim ahayn in kaana hadduu mxuu ahaaye xukumku ku saabsan yahay ama ijmaacu fii mansuusin in kaana alijmaacu fii mansuusin ay fii xukmin mansuus ayb daruuriyaadku haddee salaada wujuubkeedii soonka waajibnimadkiisii zakadii jihaadkii fii meelaha lagu ijmaacay hadda wujuubkiisaan ka hadlaynaa xajkii dadka in wanaagga la faro xumaha laga reebo muxaramaadkii zinadii khamradii ribadii waxaasoo dhan waa maxay waa shay daruuri ah marka hadda waxaad ku gaaloobaysaa laba wej mar hadduu xukumku iyo xukm daruuri yahay fi shariica mukhaalafatu الnusuus iyo kharquka lilijmaaci اlqaطci labadaas baa ku salaaxahay mar hadduu shaygu daruuri fi diin uu noqdo ijmac baa meesha yaalla asna qaطci ah oo daruuri ah salaaddu inay waajib tahay qur-aanka iyo sunnaduna way qaada dhigeen muslimiintuna way ku ijmacday ayb waxaa kuu soo hadhay wakada in kaana ijmaacu hadduu ku saabsan yahay fii mansuusin fii xukmin mansuus xukm aan daruuri ahayn laakiin qur-aanku caddeeyey sunnadu caddaysay ayaa muslimiintuna ku ijmaaceen naskii xukumkii bilqur'aan lagu caddeeyey aw bisunna lagu caddeeyey haddana ijmac ka daba yimid laftirkiisu waa nusuusta kale xukumka axkaamta waxbuu dheeryahay kale een daruuriga ahayn ama axaadiga ah ama daniyaadka waxbuu dheeryahay ayb aw mashhuurin hayri khafiyin aw mashhuurin wakada waxaa asna kaafira ah weeye in kaana hadduu yahay ijmaacii fii mashhuurin xukum cad oo caan ah hayri khafiyin aan qarsoonayn shuhradu hunaa waa ashuhra bayna almuslimiin caamada culummadu ardada xoogo wax bilaabanaysa waa xugm aan ka qarsoomayn yuusan daruuri noqoninba yuusan mansuusba noqonin nas aayadeed iyo xadiid gooni xukumkaa tilmaama uusan jirin laakiin mar hadduu xukumku mashhuur yahay asaguna jaaxidkiisa waa la takfiirinayaa xukunkii mashhuurka hadduu ijmaaca raaco waa la takfiirin ruuxii xukunkii mansuuska hadduu ijmaaca raaco waa la takfiirin saddexdaas hadduu yahay daruurina ijmaacada raacna waa saddexdaa suuraha kaa hadho saddexdaa markaad ogaato laba suuruu sheekhu meeshu kuu gelinhayaa oo maqsuudkaba ah anun ba hadalka kuu ballaadhiyey waa maxay waa xukm aan lagu ijmaacin laakiin mansuus ah qur aanka caddeeyey sunnadaa caddaysay nas bannaanka yaalla weeye wax ta'wiila iyo wax muxuu ahaaye sarfiyana lama hayo jaaxidkiisu waa maxay waa la takfiirinaya calaa ra'yi اljumhuur maxaa ku yimid waa mashhuur xukumku waa xukm mashhuura wain lam yujmac calayh asna waana hayra khafi ayib maxaan le asna ruuxa asaga waa kaafir laa fi lkhafiyi buu sheekhu kaa soo reebayo marka wuxuu midka asagoo khafiga ah waxaa weeye loo dhowaan maayo xukumku waa khafi wain kaana mansuusan wain kaana mansuusan midka khafiga ah nasba ha tuso laakiin waa nusuusay culummadu un garanayaan waxay ku miaaliyaan maalan akaam masaa'il badan oo nikaaxa iyo masaa'il badan oo faraa'idka iyo in aan e, ayaydu ay dhaxasho sudus waa xukun mansuusa laakiin waa khafi caamay baa yidhi eed ayay wax dhaxala ma sideeduba diintana kama matirsanaba wuu dafiray hoosta miyaan ka taabanayna mise waxaan leenahay war waa shareecaday ka mid tahay la soco leanna waa khafi khafiyaadkay ku tiriyaan laakiin eh, waxay ku tiriyaan khafiyaadka mararka qaarkood asxugu mansuuso khafi ah eh, in qaatilku uun waxba dhexlaynin waxay ku tiriyaan eediya gabadha eh, gabadha eedo u tahay inaan la guursan karin gabadh iyo axkaamta cinda soomaaliyiin khafiya ma aha soo sidaa ma aha caamiga soomaaliyeed ee u dhaga xidhan wuu og yahay gabadhii eedadeed inaan la wada guursanaynin gabadhii habeereteed aan la wada guursanaynin wuu ka warqaba almuhim xukunku hadduu mujmac yahay daruurina yahay warkiisa daah hadduu mujmac yahay mansuusna yahayna waa ka xoog bato asagoo kaam wax murana kuma ogi ruuxa in lagu tagfiirinayo midka mashhuurka a mashhuura maca alijmaac ijmac ahlicilm shuhraduna waa xukumkoo caamada dhexdeeda iyo culummada yacrifuhu alkhaasatu wاlcaama waa mushtarag aqoontiisu iyo fahankiisu iyo ka warqabkiisu ijmacna yima asna muran badan kuma ogi keliya khilaafku wuxuu ku jiraa xukunka mansuuska ah ee bannaanka yaalla laakiin ijmaac uusan ku guntamin ka ra'yuljumhuur waxaa la soo goriyaa inuu takfiir imanayo inkaarkii marka ijmacu saddexan buu noqday eh, inkaarun fii asli ijmac ijmaaci asalkiisaba in la diido raafida iyo nidaam almuctazili nidaam ibraahim ibnu eh, siyaar anidaam almuctazili yaa laga soo gooriyaa iyo inkaarku inuu yahay eh, fii wuquucihi waxaa tii ijmacu waa xujo laakiin waxaan dafirsanahay meeshaan ijmaac inuu ka jiro oo masaladan lagu ijmaacay suuradii saddexaad xukumkii inkaaru lxukmi almujmaci calayh marka saddexda sheekh wuu ka soo hadlay saddexda buu ka soo hadlay wuu soo dhameeyey darsigii hore iyo kan marka la isku geeyo aslulijmac inkiridiisu waa diin la'aan dadka inkirayna muslimiinta kama tirsano ayagaa isku nabhaya mooye nooma xisaabsano ayib waa asl alijmaac ayib oo wadaadihii zaydiye iyo shawkaani iyo sancaan iyo nimankaa wadaadow miyaad taabanaysaa nimankaasi ijmaca qayb bay qaybna way ogolyihiin alijmac fii daruuriyaati اdiin way ogol yihiin showkanu asagu hoos wuxuu le ijmaaca caamada iyo khaasadu ay isku raaceen waan ogolahay nimankaa aslu ijmaac ma aysan diideen qayb ka mid ay diidaan in ijmaaca lagu koobo fii daruuriyati اddiin lagu koobana waa ra'yi raafidadu ay leedahay iyo shiicadu iyo zaydiyo oo ka soo dheegatay ha ku khaldamina inkaaru ijmaci fii wuquuci fi lmasla inkaaru wuquuc ijmac fi lmasala ka asagu waa kii laga niqaashi karo ninka aqoon darra hayse waxaa la dhihi war ma haysida waa hebel baa soo guri hebel baa soo guri waa maxaad leedahay niyo xukumkii mujmac caleyh hadduu inkirana tafsiilku inbaad ayib inuu ijmaaci danni yahay iyo qaci yahay ayib ijmaaca qaciga asagu de khilaaf ma lahayn takfiirintiisu waxaa kuu soo hadhay ijmaaca dannigaa oo markaan marayo inaan kuu sheega ayadoon ka booday jumhuur fuqahaa waxay qabaan munkir ijmaaci danni xukumka lagu ijmaacay ijmaacan daniya ninka dafar inuu kaafir yahay inuu ra'yu jumhuuri salaf walculamaa yana waxaa soo guuriyey qaraafi fii kitaabi adakhiira laga fiiriyo ayb fii kitaab nikax ba kusoo guursha marka ijmaaci daniga ahaa iyo kii qaciga ahaa waa warkiina waan soo dhammaynay kii muxuu ahay fii daruuriyati diin ku saabsanaa iyo kii xugum mansuusa iyo xugum mashhuura ku saabsanaana waa soo dhammaynay takfiirka ku saabsanaa masaladii khafiga ahayd buu meesha sheekhu ka reebay sidaa isagu u tafsiiliyey wadaadaha badankood baa qaba qadiyadda keliya ijmaaca daniga markuu marahayo buu inoo tilmaamay ijmaaca daniga ah alxukm almujmac caleyhi ijmaacan daniya inkiridiisu iyo jaxdigiisu inaan lagu gaaloobaynin buu xoogu inoo qariyey soo ma jeedaan wاlxukm اlmujmac calayhi qaطciyu in kaana اlijmacu la khilaafa fiihi cafwan wajaaxidu bimujmacin calayhi in kaana daruuriyan fi اddiin kaafiru ayib wakada in kaana fii mansuusin aw mashhuurin غayri khafiyin laa fi اlkhafiy buu inuu yidhi halkaa waxaa ku jirta uu asturahayaa haddii jumhuur culamo masale isku ku ijmaacaan cafwan hadday culamada masale ku ijmaacaan ijmaacaasna uu ijmaac danni ah oo inciqaadkiisa khilaaf ku jiro kasukuutiyi wagayr اlmansuusi waxaa weeye asagu sheekhu inoo tilmaamay inaan takfiir ka jirin ijmaacu ama danni ha noqdo ama qaطci ha noqdo midka qaطciga ee daruuriga wax khilaafa kuma og midka dannigaana jumhuur اlusuuliyiin sidaasay qabaan daniyaadka laga hadlahayo waa midka fii aslihi aan khilaaf ku jirin xujiyadiisa inciqaadkiisa unbaa danni ah oo naqli waxaa la soo guuriyey naqli axaadi ah, ah lagu soo guuriyey laakiin sukuutiga asagu meesha kuma jiro ijmaaca sukuutiga khilaafkiisa cidno laguma takfiiriyo wax takfiir qabana ma jiro lanna asalkiisaa laysku hayaa ma xujaa mise xujo ma aha kaan ka hadlayno waa qaطciyu fi inciqaadihi wa sixatihi iyo maضnuun weeye fii hubuutihi lanna sanadkiisiba waxaa lagu sugay naqli aaxaadi oon tawaaturi ahay laakiin hadduu asixi lahaa inuu xujo yahay khilaaf kama jiro ayb hadduu sugnaan lahaa kaas wey ka laga hadlay lagule ijmac danni ah ninkii jabiya ama khilaafa ama inkira waa ku gaalooya midkaas midkay ka hadlayaan jumhuurtu islo masale iska dhib badan weeye waxay u laabanaysaa un qaybintii masaa'ilka shareecada la qaybinayey masaailka shareecada qaybintoodin bay hadda u socotaa taqsiimka in masale loo qaybiyo xasba aladila iyo xasba almawduuc iyo xasba alma'had saddexdaasa masaailka loo qaybiya masaailka shareecada in loo qaybo xasba adalaa'il waa ariiqatu salaf saalix ariiqatu salaf saalix inaad xasba dalaa'il u qaybiso maslada adilada ku yimid baad eegeysaa qur-aanka iyo sunnada iyo ijmacaadka ku yimid le masala daahira bannaanka taalla nina loogu cudurdaari mahayo ilaa fii xaalaati naadira in masaa'ilka loo qaybay shareecadana masail kuim loo qaybay xasba almawduucna waa ariiqa bidciya xasba almawduuc masaladu hadday ku saabsan tahay usuuludiin iyo caqaa'id waxay ku leein waa usuul bay ku odhanayaan hadday axkaamta ku saabsan tahay iyo camaliyaadka iyo muslimiintu waxay samayn iyo dhaqan ku saabsan tahayna waa farci bay kuleeyihiin waa tasniif masaa'ilka shareecada la qaybiye xasba almawduuc kaasna asna waa taqsiim bidci ah oo waxay leeyihiin masaladu khafifa ha noqotee hadday ku saabsan tahay fii usuuli diin oo caqaa'idka ku saabsan tahay iyo maa yuctaqad ninkii khilaafa waa kaafir ninkii ku khaldama waa kan yu'aham wayukafar wayukhata halkaas wayudallal mas'aladii haba noqoto min adhar اlmasaa'il wa min daruuriyaati اddiin ka wujuubi الsalaati wالsawmi wالzakaati wاlxaj marba hadday camal iyo dhaqan ku saabsan tahayna waxay dhaheen laguma gaalooba inkaarkeeda dhib ma laha maxay sameeyeen tasniif اlmasaa'il xasba mawduuca waa khaa waxaa kaloo taqsiim bidci ah oon sal ku lahayn shareecadan iyo culummadayada taqsiim اlmasaa'ili xasba اlma'had xasba alma'had masaladii caqliga lagu garto waxay dhaheen waa aslu diin midda sharciga laga qaatana intay doonaha la ekaatee waa maxay waa furuucu diin bay dhaheen waa edab kale masaa'ilka caqliga laga qaato usuulu bay u yaqaanaan ninka ku khaldama malagii baa galay masaa'ilka sharcigu sheegay wain kaanat min daruuriyaati اdiin waxay u yaqaanaan furuuc اdiin wey laa takfiira walaa tabdiica walaa tadliila fiiha waa niman wax iska bagaatay soo say doonaan noo maamulhay baryahan hawsha waa iska badan tahay marka maxaa saxan taqsiimu almasaa'il xasba aladila sharciya masalada daliilka ku yimid baad eegeysa haddii adiladu adilo badan noqoto masaladii waa waxaan leenahay waa min usuul اdiin hadday noqoto ha noqoto camaliyaad ha noqoto cilmiyaad hadday adiladu yar tahay waxaan leenahay oy khafi tahay waa min waxaan leeahay furuuc ha noqoto masale caqiido ha noqoto masalo fiqi ah adilada un eegaysaa taas sheekh islaam ibnu taymiya wuu sugaa wuuna ogol yahay wuuna difaacaa miduu ka dagaalamay ummad uu ku baabiyey dad badanna ay ku khaldameen mutakalimin uu ku baabiye waxaa weeye taqsiimu اlmasaa'il xasba اlma'had aw xasab almowduuc labadaa good iska ilaaliya hadallaha sheekhay hawshaa inkirahayana wuxuu u jeedaa taqsiimkii ahlukalaamkii xasba almaahada ama xasba almowduuc ah taa aada ilaaliyo marxab masaa'ilka khafiga iyo kuwa jeliga iyo kuwa daahirka iyo howlahaas dawaabideeda iyo waxa loogu noqon fadhiyo kalaan kaga hadalnay kitaabkan ma xamili karo cashirkuna hadda hawsha haddii la galo waa iska dhib badan tahay shuhradu waa laba qaybood shuhra fi dalaa'il iyo shuhra fi lmacrifa ta laga hadlahayo waa maxay waa shuhradii dadka dhexdooda ahayd masaladu markay adiladeeda fi shariica ku badato inta badan waxaa raaca shuhradii bayna الnaas hadday masaladu adiladeedu badan tahay fi اlkitaabi wasunnati waijmaci salaf اlumma ay badan tahay ummadduna waxaa sahlan inay masaladaa barato ay ogaato caanna ay ku dhex noqoto laakiin marar bay kala tagaan oo markay aqoontu yaraato ruuxuna meel miyaa ku koray xukumkii oo iska jeli ah fii kitaab illah wa fii sunnati muxamed yaa liqilat اlcilmi wa qilat intishaar اlcilmi wa qilat اlculamaa'i wa karat اljahli masalada waxay noqonaysaa binisbati ilayhi khafiya kaana waa loo cudurdaari jiray haddaan markaa loo tirin asaga icraad iyo ifraad asagu tafriid uu layimid aan loo tiirinin marka shuhradu waa shuhra fi dalaa'il marka la firi iyo shuhra fii macrifati الnaasi iyo awdaacu الnaas waana meeshuu shekhu islaam yidhaahdo middanoo kale waa nisbi uu ku yidhaahdo waa nisbi marba waxay noqon mashhuura fii qarya masale hadda nairobi ku ah caam baa laga yaabaa tuulo soomaaliya ka tirsan inay ka tahay khafiyo taasoo kale marka aduu xukunkan tandiir ahaan waad sheegi laakiin marka wadaad hawshan ku khadama la keeno qaadiga ka baaraandegi isagaa fiirin ninka xaalkiisa goormuu islaamay meeshuu ku dhashay meeshuu ku soo koray masaladu waaqaca ma idantaa taqyiim qaadi bay u laaban doontaa laakiin annagu tandiirkeennu waxaan leenahay masaa'ilka adiladeedu ay bannaanka taallo al aslu waxaa way inaan loogu cudurdaadin ruux muslim ah laakiin hadduu yahay naashib baadiatin baciida iyo meelo kale iyo howlo kale waan waan waan u cudur daaraynaa marka waxaan fiirinaynaa nawciyaة اlmasأla waad fiirin ee min usuul الdiin oo min furuuc الdiin oo calى taqsiim الslف الsaalix ah waxaad fiirinaysaa xaalaة اljaahil wاljaaxid waad fiirin waxaad fiirinaysaa makaankiisa iyo daartiisa saddexdaa meelood baad fiirin meeshu makaankiisa waad eegi asagaad fiirin qidamu islaamihi iyo xadaatu islaami baad eegeysaa nawcu lmasalana waad fiirin saddexdaa nadaraad leedahay howlahana wax ka baaraandegahaya ninka qaadigaa ah. ama muftiga fatwoon hayee takfiirinhaya ninkii noocaas ahaa ayb masaladan takfirku masale dhib badan w in badanna waan ka hadlay uun iska daraaseeya dalabatulcilmiga aniga dardaarankeega waa sidaa iska daraaseeya khilaafka u dhexeeya islaamiyiinta labadii boqolee sane u dambeysay halkaa unbuu ku salaysan yahay waa laba qodob keliya manhajka munaasabka kuwa ummaddu diintii way ka inxiraaftay oo dariiqi rasuul waa laga jiitay oo fasaadkiibaa batay oo jahligiibaa batay oo xadgudubkaa batay ee ariiqe ugu munaasabsan in dadkii dib loogu dabaalo diintoodii waa qodob <coughs> qodobka labaad qadiyat اlxukm calى اnnaas labadan bay isku hayaan wadaado suufigooda tabliiqooda muxuu ahaa iisoo qabo ikhwaanigooda taxriirigooda jihaadigooda kulli waxay isku hayaan waa labadaa qadiya keliya wixii o dhan waa iska sheeke bareley ummaddu waxay isku waafaqsanyihiin kulligood ummaddu sidii la rabay ee ilaahay jeclaa rasuulkiisuna jeclaa mu'minna ku farxi lahaa ummaddu maanta kuma kuma dhaqane waa baaba'san tahaye sidee loo dabaalo loogu dabaalaa tubtii rasuulka iyo saxaabadiisi nin wuxuu yidhi in baarlamaanka la galo nin wuxuu yidhi waa in aad ka halaliso risaastu shanqadho nin wuxuu yidhi khuruj fii sabiil illaah ninna muxuu yidhi tuf iyo taxliil iyo xirsida ha la gooyo la wareejiyo ninba meel qodobkaa iska ogaado qodobka labaad waa baxay alxukm dadkan fasahaadsan ee tubti rasuulka ka tegay maxaa nagaga aadan gaala tihiin islaamka soo gala iyo iyo muslimiin baa wax ka ahlaysan yahay wix idinka hadlaysan hagaajiya labadaa qowl bay kale leeyihiin laakiin nibankan kale ee hadda beryahana laga muxaadaraynaya waa madluumiin weeye kuwaa iska ogaada ku khaldamina wadaadka wadaadka loo tiiriya ii sheege shukri shukri axmed mustafa wadaadka asaga ah waxa loo tiiriyo dhan waa been hadda ka hor mar aan ka hadlayna waxay wadaaduhu soo guuriyeen ee kutubta ku qoraamaan bixusni danni ku qaadanay muddo dhowr sano ah baxti ah ku sameeyey ninkaa madluum wey wadaad qiimo badan oo ahlu khayr ah dhanna muxuu ahaayey wacyi aqaafigiisi uu liitay wacyigii siyaasiguna liitay ayuu ahaa laakiin waxa laga sheegoo dhan waa mukhaabaraadkii masar waxay soo qoreen iska ogaada markii asagii xertiisa la xidhxidhay oo la maxkamadaynayay maxkamatu amni dowla alculya baa lagu maxkamadeeyey qaadigii iyo xeerilaalihii wadanka iyo maxkamaddii waxay qortay dukumeentigii ayaa wax laga soo guuriyaa oo la waxaasu qabay la socda hadda xukuumo ridda ah oo kaafir oo masar oo xataa culummadii salafiyiintu waaga takfiiriyeen khasmigeedii oo u maxkamaysan u xirxiran waxay ka soo qortay baa wadaaduu kitaab ka dhigeenoo meel lala taagan yahayo kii soomaaliya ka dhawaaqay iyo kii nairobi ka dhawaaq warkaa un la taagan yihiin hadda ka horna xusnu danni baa intaan ku qaadannay yaan run moodnay laakiin iska baadha ha ku baabi'ina wadaadka waxaa laga soo guuriyaa inuu yidhi shucuubtu waa shucuub kaafira waa taxaddaa in laga keeno naskiisa lama keenay ma jiraan nas cad wuxuu leeyahay shucuubtu fiihim اlkaafir wa fiihim اlmuslim muslimiin aan hubnaa ku dhex jira buuhi waxaan kaloo hubnaa gaalo badanna inay ku dhex jiraan kullina way isla cad yihiin buuri jumcihii wada tukan hayaan qur-aankay wada akhrin hayaan waa wada sooma hayaan waa wada xajin waa wada salaada marka muslimkoodii saadiq ahaa iyo munaafiqoodii iyo kaafirkoodii mulxidkaha lama kala sooci kara lianna waa isku shacaar buuri waa isku salaad waa isku soom waa isku xaj isku dhar bay qabaan wax lagu kala sooca ma jira buu i waagi hore nabiga iyo rasuulka iyo saxaabada iyo ahluslafkii saalixahaa gaaladoona jizyay ka qali jireen khiyaar iyo zunaar iyo alaab baa la saari jiray buui oo gaal muslim waa kala soconayeen ama beled baa lagu kala sooci jiray buui ama calaamad feeaha laskaga dhejiya ama garbaha lasu sa lagu kala sooci jiray hadda wax kala sooca ma jira baashoo dhan baa isku warowday maxaa kaaga xugmo shukriyo wuxuu ihi waxaa leeyahay waan ka joogsanayaa fardi aan u xukumhay islaannimo walaa gaalnimo ma jiro midaan ogaadaya moodayen masalada laga soo guuriyo waa tawaquf wa tabayunkaas shucuub buu gaaleeyey waa been iyo iftiraa kuwuu islaamiyey waa been iyo iftiraa wuxuu laa naxkumu lahum bilislaam walaa bilkufri liikhtilaatihim maca bacd fooddiisla wada galeen buuri hadda hawsha ayaynu ku mashquulina dadka diinta aan mufarra buuhi hala wado go-aankiisa waa sida masalada iska ogada waa beenta cad wey hadday tawaquf iyo tabayun aafo tahayna salafiyoo dhan baa qabay xilli xilliyaha ah aima dacwa najdiya oo dhan waxay qabeen jasiirat اlcarab dadka ku nool oo dhan alghaalibu fiihim inay gaala yihiin gaalo cad isagaa dhaamaba shugri baa dhaama aima dacwa najdiya cahdigoodii hore iyo kii labaad iyo kii saddexaad ee hadda u dambeeye meleg cabdilcasiis uu bilaabay awaa'ilkiisi kulli waxay qabeen waxaan ayaga ka ahayn alghaalibu fiihim اlkufr dadka hala akhriyo risaalada uu leeyahay sulaym bnu samxaan ee loo yaqaano minhaaju ahli اlxaqi wاlitibaac boqor cabdilcasiis maamulkiisa wixii ku hoos nool mooyeen inta kale laga bilaabo halka ilaa shaam ilaa yaman ilaa ciraaq ilaa muxuu yidhi meeshaad doonto waa maxay alhaalibu fiihim waa cadam اlislaam buuri maxamed rashiid ridwa baa radiyey tacliiq kale intuu ka daba qaatay buu eber ka dhigay tacliiqaat sulaim bnu samxaan baa layahdaa calaa rashiid ridwa laba risaalo midiiba gooni u daabacan weeye shukri mustafa iyo jamaacadiisu go-aankay qaateen aima dacwa najdiya ay ka qaateen dadka islaamka sheeganaya fii cahdihim weligood maysan qaadan walaa sayid qudbi baan qaadane waa iska iftiraa wadaadaha iyagu xoogu mushaaray wasaaraddan sacuudiga ka qaataan riboodina waa gudbiyaan waa isku fiicanna waa cumraysanaa waan xajinaa kitaabna waa ka soo raanaa lama taaban kara ayaga haddii takfiir jiro iyo ii sheegee khulaad hadday jiraan reer cabdiwahaab iyo xertiisii bay ahaayeen waxay ku andacoodaan wadaadda kahor ladooda wuxuu ihi waa wadcigaa kala bedela xilligaa uu sheekhu joogo maxamed abdiwahaab iyo xertiisii ardadiisii xilligii waaqicii la joogay hadda waa isbedelay alkiil alkiil bimakaalayn baa la yidhahdaa macaayir baa loo yaqaanaa xilligii shukri mustafa iyo xilliga masmuud baa adduunku jamhiirat lmaqaalaat yaa axmed shaakir wuxuu ku leeyahay shacabka reer masar kuma hoos noolo xukuumo islaami ah bal mujtamac diiniya maaha buu leeyahay ninkii warkaa sheegana waa nin rayoonhayuu yidhi marma takfiiri baa dowlad walba oo sharciga ku dhaqmaynin waa dowla kaafira jaahila taaquutiya tajib اlhijraةu minha waxaa fatwooday sheekh maxamed ibraahim fataawidiisa ku qoran tahay waxayna culamada reer sacuud caddeeyeen dowlad sharciga ku maamusha inaysan adduun ka jirin ilaa dowlatuhum marka waad ogtihin been yaan laisu dad ma hore geeriyooday oy gaala baabi'isay oo murtadiin ku ciyaareen dhiiggooda iyo cirdigooda bilaash lagu xulin beentayaan dadka lagu aafaynin hadday takfiiriyin jiraan reer cabdiwahaab hortaa ka soo bilaabato xertii sheekha u dhalay wiilashiisa rag ka mida ah iyo culimmadii ka dambaysay yaa xer bay waaninhayaan waxay leeyihiin dadka adduunka jooga iyo diyaartooda iyo bilaadooda yaan lagu degdegin in lagu xukumo waa diyaaru kufrin wa ridda leanna waxaana soo gaadhay yidhaahdeen afghanistan iyo soomaaliya mid walba inay joogaan طaa'ifa tadcuu ila الtawxiidi wa tuxaaribu الshirka adduunka dhana maxay ka soo reebeen afghanistan iyo soomaaliya durasaniya ku qorantay ka akhriya intooda kale waa maxay waxay leeyiin laakiin waa bacda man tashara addacwa almubaaraka dheheen dacwa tawxiidka annagu awaad nimankay faaftay ha la gaabsaday dheheen xukunkai la tuuri la camiimi jiray ha la joojiyo ha la gaabsado lanna soomaaliyana koox tawxiida laga sheegay tawxiidiye ah afghanistaanna soomaaliya way uga horeysay dacwa najdiya qaadashadeeda ummaddo dhan bay uga horeysay la socda hawshaa ma haysaan baan u malaynaya ayib kun sagaal boqol konton iyo labadii luuq iyo iyo beled xaawiyo culumaa joogtay toos oo la xidhiidha reer cabdiwahaab taarikhda dib u akhriya wadaadna wuxuu ku dhihi waxaan bilownay toddobaatan labadii annagaa bilownay wadaadkii hadda goor ka khudbeeyey slii ayib marka howlahaas yaa lagu lugi idhe muhiimaddu waa maxay masaladii aan maray masalada labaadee lagu eeday wadaadku maxay ahayd waxaa lagu eedayaa yukafir bilmacaasi taasna waa been aan lug iyo saar iyo raadmina lahayn wuxuu yidhi anugu waxaan takfiirinayaa ninkii ku israara macsiya kabiira min alkabaa'ir israarkana waxaan oga jeedaa buu shukri mustafa waxaan oga jeedaa ruuxu inuu dembigii macsiyada weyneed joogteeyo go'aansado inuusan ka toobadkeenin wuxuu go'aansaday inuusan ka toobadkeenin casman wa niyatan ama uu ficil iyo qowl ku cadday inuusan ka toobadkeenin waan zinaysan weligeena ka toobadkeeni maayo suurada muxuu arkay wadaadku istixlaal iyo istikfaaf iyo istihaana bilmacaasi istixlaalka iyo istihaanada iyo istifaaf bilmacaasi culimmado dhan wax ku tagfiiriya maxamed rashiid rida akhriya kutubtiisa wuxuu takfiiriyey waagii uu asagu noolaa wadaadihii qaatay jinsiyaddii faransiiska qaatay buu tagfiiriyey shacabkii markii la yidhi maxaad ku tag wuxuu idhi waxay shaygii macsida u samaynayaan ka ficli lmubaaxi istixlaalku waa laba qaybood istixlaal caqadi ah iyo istixlaal camali ah wa daabiط اlاstixlaal camali muxuu hi wadaadku wa an tafcala alxaraama ficla اlxalaali wاlmubaax waa inaad shayga xaaraanta u samayso sida asagoo ah xalaal adduunka ma dhooban yahay gabdhahan ku xaragooda inay isqaaweeyaan oo naaska barhkii banneeyaan timahana sii daayaan wadaadkii naahe na ka daayadaan maxay u arkaayaan reer baadiye mutakhalif ah dabca xajariya insaaniya bay u arkaayaan ma tamise maaha shaygii xaaraanta maxay u samaynayaan ka ficli اlxalaali wاlmubaax wadaadda wahaabiyaan waa naqdaynaa mxuu cabdilmuxsin cabaad iyo wiilkiisii iyo waxaan macaan lahayn bay turtuureen waa ariiqaة اlfuqahaa ibnu teymiya kaga hadlay istixlaalku inuu noqon karo caqadi iyo camali labaduba asaari masluub buu kaga hadlaa qaybta u dambaysa ka akhriya istixlaal camali oo kufri ah iyo mid caqadi oo kufri ah masaa'ilku masaa'il noocaasa ah, wadaadkaas waa madluum muftara calayh hadda kahor waxa aanu ka sheegnayna ilahay naga cafiyo maxaa yeelay idinkaa gawaan cidlaa noogu orday waxaan jirin baad noo dhiibteen kutub akhri qolyo masaari oo show u shaqaynayaba dowladdii jamaal cabdinaasir iyo anwar asadaad iyo kuwii ka dambey unbabana aafeeye khaasatan aljamaca alislaamiya qoyi laodhan jiraye waa dhoweyd isdhibi garan maysaan nimankaasi adduunka roga been cad weeye saddexdaa qodob iska ilaaliya shacab buu takfiirin jiray waa been kaana yatawaqaf tawaqufkuna waxaa aabbo u ahee reer cabdiwaab bal takfiirka abuunya dadko dhan korka in laga maro weedhaha odhanhaya laa nukafiru bilcumuum waa weedho diblomaasi ah iska ogaada waaqic ma aha waa weedho dublomaasi ah waa taqiyo waa mudaaraad ree duubwo inuu seefaha la ordayay baan iskaga celinayna mooyeen dadku maanan ka aaminsanayn xilligaa ayada inay muslimiin yihiin sheekh muxuu ahaa cabdilaiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan ibn cabdiwahaab kitaabkiisa minhaaju tasis akhriya xataa jaahilka macduurka ee kufriga ee shirkiga ku dhacay buu ihi laa naxkum biislaami wa in lam annagoon takfiirinaynin ayuun haddana agtaana uxusan ka ahayn muslim hunaaka waasita buui bayna atakfiiri wa bayna alxukmi biاlislaam hawshaa iska ogaada waxaa la weydiiyey qabla dacwa dad shirkina ku dhici jiray islaamna muujisan jira hadday dhintaan ka waran lagu tukan maayo ma laga udxiyayn maya ninkii dilay maxaa u xukuma bacda maa aslama kaafir dhintay weeye kaas diyana ma laha kutubtaa la akhriyo wadaadahana way ku andacoodaan wasiirka sacuudiga joogay iyo wadaadaha xoog ka mushaar qaad way ku andacoodaan xaalad kaasay ahayd qoli inkiri jiray bacigay ahayd bacigu waa qayb diinteenna ka mida soo qiyaamadii aakharadu ilahay khayrkii in la caabudona waa maxay ilaahay khayrkii in la caabudo iyo masalatu eh, qiyaama teeba xoog badan ayib laba asaloo waaweyn wey shareecadeen laba asaloo waaweyn wey ayib marka masaa'ilka xilligaa haddii lasoo maray idinku maxaad wadaad sagaashan sano ka hor hadlahayay wax qorahayay ama fatwoonayay rasaailkiis ogu qiimaynaysaan xillay wahaabiyadu adduunka qabsatayba ama fikirkeedii faafay hawshaas dulmi baa ku jira maa kaana yukafir bilmacaasi wamaa kaana yukafiru shucuub laakiin shucuubta in jaahilan la yidhahdo xilligaa ayada joogtay wadaaddoo dhan baa dhihi jiray muftigii shaam fadhiyey baa ku yidhi kitaabkiisa rawdat alarwaax ibnu badraan addimashqi kulligood baa sheegaya wadaadoo dhan baa sheegaya inaan waa shucuub jaahiliya yidhahdaan ka dharan mayso inay yihiin gaala inay yihiin masalada waa masalo dana siyaasad laga leeyahay ha la ilaaliyo taa maaha inaan difaacayo wadaaddii waa dhoweyd la baxay asaadicuuna bilxaq asaadicuuna bilxaq xoog badan aniga kama hayo ilahayna wuxu uhi walaa taqfu maa laysa laka bihi xilbun waa u xog urursan hayaa mar inaan fooda isgelina waa laga yaabaa laakiin waa haddaan xog fiican ka helo wey waanan ka fiirsanoo sidii shukri mustafana lagu lugooyey baan ka yaabahayaa in ayagana wax badan oo intii laga sheego la isku lugooyo marka waraabic اlqiyaas qolyaha de waxaanku idhi waa kutubtoodana kuma ara kuma tasriixiyaan waase laga soo gooriyaa dadka asalkooda gaala ah hadday ayagu ka sugnaatana reer cabdiwahaab baa qabay aniga waxaan ka hadlaya maaha inaan nimankan difaacahayo ee waxaan leeyahay nimankan waxaad saartaa miisaankii ree cabdiwahaab sheekh maxamed ibraahim mufti daari sacuudi saabiqan waa sheekhu mashaayikhi sacuudiya oo dhanba kitaabkiisa sharxu kashfu shubahaad akhriya reer cabdiwahaab waxay isku khilaafeen dadku ma murtadiin baa mise waa kufaar asliyiin ah dadka annaga aan ka ahayn ma murtadiin baa saxa lahum اlislaamu uma rtaduu mise waa kufaar asliyiin ah inaad afahanteen baan u malay ka akhriya laba qowl bay ka leeyihiin raggoodii hore waaweynaa waxay dhahen waa kufaar asliyiin ah kuwadooda dambana waxay yidhaahdeen waa murtadiin xamam naasir iyo jamaca waxay dhan waa kufaar asliyiin ah waxaa la qaba sancaani baa la qaba kitaabkiisi tariir mxuu ahaa tadhiir muxuu ahaa ii sheege alictiqaad candraan alilxaad ka fiiriya laftirkiisu masalada masale noocaasoo la isku hayo dhib badan weeye waxaan rabaa wadaadka miisaankaad saarto inaad saarto culummadeenni iyo a'immadeenni a'immadeenni culummadeenni waa in la saaro kuwa waxay yihiin bal shukru mustafa baa ka sahlan meelo badan aima dacwa najdiya isagaana dhaama asagoo maba qabin xataa in xukaamta lagu baxo maa kaana yara alkhuruuja cala aima ma qabin in la jihaadoo la dagaalamo ilaa awood la helo oo hubkan u dhammaado sawaariikhtani waxaan waa inay dhammaadaan bur ay soo hadho seefo iyo budh iyo waran la helo wadaad marka wacyigiisa aqaafiga iyo siyaasa iska liitu ahaa laakiin aqoontiisa diineed way fiicnay abxaadiis markaad akhrido waxay ka soo guuriyeen waa nin mutamakina fii masaa'il الkufr wاliimaan kulligoodna uu kaga fiican yahay mid waxaan arkay naqdinaya ku naqdinaya inuu yidhi iimaanku wuxuu ka kooban yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad saddexdaa mid walba kii ka taga waa kaafir buuri waana madhab slf saalix bn shukri wuxuu ihi waa baaطil wey waa fikraةu ahli اlbidac wاlkhawaarij khawaarij yacni baasha yaan gawaan laiskugu ordine dhallinyarana waa tihin waktina waad haysataan adduunkuna hadda wasaa'il ijtimaac iyo wasaa'il tawaasulka iyo wasaa'il tacliim oo dhan bay baahdeen waxbarta masaajidka baadha yaa niman dan leh idinku xabka guranin aniga talaydu waa intaas maslaة اlsrاar calى الdunuub ibraahim waa qolyaha wadaadka weeraya umaynayaa israarku mafaahiim dhowruu leeyahay waxaa laisku hayaa israarku waxaa laga firan nawca dembiga mise takraarkaa laga firi annagaa isku khilaafsan wadaadahayna salafyada sheeganaya iyo fuqahada isku khilaafsan wadaadku wuu fasiray israar buu sheegay wuxuuna sheegay wuxuu oga jeedo ruuxna waxaa lagu maxkamadeeyaa asaga carabkiisa iyo warkiisa wuxuu qabo man asara bimacsiyatin fahuwa kaafir wاlmuraadu biاlsraari huna hadalkiisii weeye ay soo guuriyeen hataa khasmigaa soo gurinaya waxaana u malayn wax badan oo fiican inuu ka gooye waxaan oga jeedaa ruuxu inuu go'aansado oo casmiyo allaa yatuuba min tilka almacsiyati abadan ama uu cadaysto iclaaniyo ficlan aw qowlan taa waa masalo kale qaraa-in baa lagu ogaan karaa waa kii ku yidhi wadaadkii ii sheegee rashid rida ah an yafcala alxaraama ficl اxalaami xalaali wاlmubaax ayb marka qadiyadan ka tago wاraabicu midka hanaad araad dliilka hanaad ee daliilka afraad ee adilada ka mida waa alqiyaas qiyaasku min qaasa shaya idaa qadara ayaa la yidhahdaa qiyaaskuna waa min ataqdiir min ataqdiir baa laga keenay oo qistu thawba bidiraaci baad odhanaysa daliilkan qiyaaska ah waa daliil mudhir ah kaashif ah ee ma aha munshi cinda alculamaa xukumkii oo qarsoonaa buu kuu muujinaya waa muujiye ee ma aha curiyo ma aha ma curiyo xukumka ruuxii u horreeyey inkarana waa nidaam almuctasili iyo jamaaca min aلdaahiriya la sheegaa inkaarkiisu asna waa khaa adilada ku timid qiyaasku inuu xujo yahay nabiguna xujaysan jiray saxaabadu xujaysan jireen nabigu isticmaaley cafwan saxaabana isticmaaleen salafku isticmaaleen waa masala banaanka taalloo la ogyahay mashhuura alimaam abu ibrahim almuzani yaya ismaiil bnu yaxya almuzani amse yaxya bnu ismaciil almuzani buu ahaa ijmac buu soo guuriyey saxaabo iyo taabiciin fii xujiyat alijmac inuusan khilaaf ka jirin ninkii dabagala aahaartana waa arkahayaa ya cafwan qiyaaska qiyaaska xujiyadiisa inuu waa arkahaya xaggii istilaaxi tacriifkiisi wa huwa ijmaaci waa xamlu macluumin wa huwa qiyaaska cafwan waa xamlu macluumin macluumkaa waa farac xamlu macluumin ee xamlu farcin farc in lagu xambaaro calaa macluumin mid la yaqaano asalki ah fii xukmihi xukumkiisana loogu xambaaro xukmka lalaga wadaajiyo waa in farac iyo asal aad isku xukumka dhigto limaada limusaawaatihimaa sinaasho ay ku sinaadeen fi lmacnaa macnihii ciladii wey fi lmacnaa waa cilladii almuqtadii keenaysay lilxukmi xukumka biwajhi maa qaab oon aad iskugu xumbaarto qaam baad iskugu xambaaraysa waa in farac mas'alo masalo aad isku mid ka dhigto xukumkana aad kaiska mid aad kaga dhigto sababka aad u wadaajina isku mid oga dhigan waxaad leedaha waxay wadaageen ciladay ku sinaadeen ciladaa oo keenaysoo dhalinayso xukumkii biwajhi marka almuqtadi walow taqdiiran baa loo jeedaa waa limusaawaati ma fi lmacna almuqtadi lilxukmi walow taqdiiran suu usoo galo qiyaaski laa faariq haygan waxaa dhihi shaygan uu ku xugum yahay maxaa jira idlaa farqa baynahuma aan ku dhihi kan iyo kan waa isku xugum id laa farqa baynahuma qiyaas laa farqaa loo yaqaana qiyaasu shabahna asna waa lamid oo walow taqdiirin baanu ku hosgelinaynaa maxaa yeelay cilo mucayana magacaabi maysid qiyaasu shabah waxaad dhihi shaygan shaygan waa isku isku xugum maxaa yeelay waa isku mid xaggay iskaga mid yihiin iyo meeshii mucayankayday iska midka ahayen ma tilmaamaysid marka walow taqdiiran taasa intaba kuu soo gelaysa qiyaasku asagu saddex buu u qaybsamaa qiyaasu cila iyo qiyaasu dilaala iyo qiyaasu shaba baa loo qaybiyaa wuuna iman doonaa taqaasimtaas shabhuna shabab khilqi ah iyo mid xukmi ah loo qaybiyaa way iman doontaa in allahu tacaala wuxuu ihi wاlqiyaasu sheekhu qiyaasku waa xujatun biالsharci laa xujatun biاlcaqli sharcigaa ka dhigay xujo xujatun waa gar biالsharci laa biاlcaqli fi اdunyawiyi fi اlxukmi اdunyawiy haddii aad laba masale adduunyo ku saabsan aad ka hadlayso shay shay isku xugum ka dhigaysaan isilxaaqinaysaan dhib ma laha kalaqdiya waladwiya raashiimaha iyo daawooyinka iyo waa qiyaas iyo tajriba lagu keenaa soo sidaa ma aha safarada iyo kulli waa galaya ama alqiyaas fi luga waa inoo iman doonaa in allahu tacaala xujatun fi lxukmi اdunyawiyi bilaa khilaafin wa hayrihi fi lxukmi sharciyi weeye asaguna waa sida jumhuurtu ay qabaan mutaakhiriinta ah slafkuna ay ku ijmaaceen sida ay soo guriyeen jamac min alculama ay soo guuriyeen ayib hayrku marka sharciga buu ujeedaa ilaa fii khalqiyin aw caadiyin qiyaasku waa xujo fi اdunyawiyaati wاsharciyaati laakiin xujo ma aha ilaa fii khalqiyin abuur aw caadiyin wax ku saabsan ayib dhihi maysid heblo dhiigga waxay heshaa bishii shan beri hadda qiyaasan calaa fulaana heblana shan waa inay hesho lanna waa qiyaas caada ku saabsan wey gabadhan dhaqankeedu waa maxay inay bishii shan maalmood caado hesho dhihi maysid heblana ayadna inay shan hesho marka waa qiyaas fii caada lama ogolo qiyaas fii khilqina lama ogolo waxaad tidhi hebel waa dheeryahay waana quruxsan hebelna waa inuu dheeraado quruxsanaado hebel waa xanaaq badan yahay asaguna waa inuu xanaaq bato mee heblo dadkeedu qaabkaasay u egyihiin heblanaha magaal heblana ma araga laakiin qiyaasan calaa qaryata fulan waa isku mid iska dhe iska da lama ogolo lannu khilqiyaadka iyo caadaadka qiyaasku ma galo leanna wax ka dhexeeyaan jirin cillo ay wadaagaan baan jirin oo qiyaasku isku soo jiidaya farac iyo asalki wa shuruuuhu shuruudiisii meelo laisku khilaafo qiyaasku ma galaa shuruuda ma galaa asbaabta ma galaa mawaanicda ma galaa xuduudda ma galaa kafaaraadka ma galaa rukhaska ma galaa taqdiiraadka masaa'il badan oo khilaafi a ah iman doona insha allahu tacaala wa shuruuduhu wa arkaanu intanaan ku daynay shuruudiisi iyo arkaantiisu wa shuruuduhu shuruud اlqiyaas iyo wa arkaanu arkaan اlqiyaasi ta'ti waa iman doontaa mufasalatan iyadoo la kala babaxshay in sha allahu tacaala marka arkaan اlqiyaas iyo shuruudiisuba halkaasuu sheekhu keeni doonaa albaab الثاني ha inoo jooga in sha allahu tacaala wallahu aclam